بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد درسيني هراء habeenkii hore aan akhrinay waa tii sheekha su'aalaha uuna weydiinayey aayadaha aayaddan fii suurati tawba ku jirto oo allah uu leeyahay fain rajacaka allahu ilaa طaa'ifatin minhum faاsta'dinuuka lilkhuruuji faqul lan takhrujuu maciya abadan walan tuqaatiluu macii caduwa inakum radiitum bilqucuudi awala mara faqcuduu maca alkhaalifiin culammada qaar inay ku fasireen aayadda ka dambayso oo suurat lfatxi ku jirto labada aayadood oo la leeyahay allah uu leeyahay sayaquulu lmukhallafuuna ida inطalaqtum ilaa maghanima lita'khuduuha daruunaa nattabickm yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah qul lan tattabicuunaa kadalikum qaala allahu min qabl ayay culammada qaar ku fasireen lan tattabicuunana raaci maysaan inaadnana raacin kadalikum inaadnana raacin buu qaala allaahu min qablu horay u yidhi oo ah waxay culammada ku fasirayaan ilaahay hore wuxuu u yidhi faqul lan takhrujuu maciya abadan walan tuqaatiluu maciya caduwan marka macnahaas sax ma aha culummada sheekhulislaam ibnu taymiya wuu radiyaa waxaana tusayo inuusan sax ahayn aayaddaa sanadkii sagaalaaday soo degtay ayadaa dambaysay marka aayad dambaysay sanadkii sagaalaad soo degtay aayad sanadkii lixaad soo degtay baa ay ka horeysay oo loo jeeday inaanan la odhanin marka meeshaan waxa lagu fasiraya waxaa weeye kullan tattabicuuna na raaci maysaan ku dheh kadaalikum kiinaa inaadnana raacin yuqaal allaahu min qablu horay oo u yidhi ilaahay waa intii ee ka qayb gasha sulxulxudaybiya cidaan ahayn inaysan raacin nebiga calayhi salaatu wasalaam oo loo jeedo yacni haniimo sahlan markay arkaan oon dagaal iyo midna aanan dhib badan loo maraynin markay arkaan inay yidhaahdaan aan idin raacnayna daa yadaruuna natabickum waxaa loo jeedaa buu leeyahay sheekhulislaam ibnu taymiya markuu masalada ka hadlayo waxaa loo jeedaa markii ay xudaybiya ka soo noqdeen durbadiiba waxay aadeen khaybar marka khaybarna iskama dhicin karin yuhuudda nabiyulaahi moxamed iyo asxaabtiisa waa haniimo sahlan oo sahl loo soo qaadan lahaa markaasay dadkii ka haray xudaybiya ayaa waxay yidhaahdeen daruuna natabickum markaasaa la leeyahay ilaahay ou leeyahay qul lam tattabicuuna kadalikum qaala allahu min qabl ilaahay sidaasuu horay u xukumay oo horay u yiri fii sulxi lxudaybiya ayaa lagu yiri oo nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam inaydnana raacin haniimadaas aydna noo raacin marka macnahaas un baan uga noqonaynaa oo mawduuceennii hore ku saabsanaa darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa fiqrada afartan wuxuu leeyahay musanifka raximahullahu wayarawna ahlu sunnuhu waxay arkaan oy ra'yiyeeyaan bimacnaa ictiqaadiyaan wey asalaata salaaddii bay ictiqaadiyaan aljumcata jumcadii iyo wahayrahaa hayra aljumca jumcada iyo salaadaha kaleba oon yacni jumcada ahayn sida ciidaynka iyo salaadaha maktuubada ah waxay arkaan oy ictiqaadiyaan ahlu sunnuhu khalfa kulli imaamin muslimin imaam kasta oo muslima gadaashiisa in lagu tukado ayay arkaan oo ictiqaadiyaan barran kaana imaamkaasi mid baariya oo mu'minoo taqiya noqoya aw faajiran ama mid faajira oo aan taqi ahayn noqoya marba hadduu imaamku imaam muslima yahay xataa walow faajirba ha noqdee in salaatljumca lagu daba tukado salaatulciideyn lagu daba tukado salaadaha faradka lagu daba tukado ayay arkaano ay ictiqaadiyaan ahlu sunnahu fa ina allaaha alle caza wajalla allaah caza qaalib noqoye wajalla weynaaye farada wuu farad yeelay aljumcata jumcadiibuu ilaahay farad yeelay wa amara wuxuuna faray allaah biityaanihaa jumcadii lala yimaado la imaatankeedii ayuu farad yeelay ou amray la imaatankeediibuu amray fardan farad yeelid oo mutlaqan yacni bilaa qaydin ah aan wax qayda lagu xiray jirin cid alla ciddii tujinayso in lagu daba tukado allah baa amray maca cilmihi allah markuu faradkaasi uu farad yeelayo ogaanshihiisa uu og yahay tacaala sarreeye bianna alqaa'imiina dadka jumcada oogayo oo u istaagayo u kacayo oo jumcada iyo jamaacaadka iyo ciidaynka madaxda ka noqonaya dadka tujinayo yakuunu minhum inuu ka mid noqonayo iyaga alfaajiru waalfaasiqu nin faajira oo madaxa mid faasiqa oo madaxa uu ka mid noqonayo sidaas darteed falam yastafnii ma uunan soo reebin allah subxaana wa tacaala waqtan duuna waqtin waqti ma uunan soo reebin waqti kale kama uusan reebinoo waqti hebelna waqtiga yani waxaa loo jeedaa salaad hebelna lagu daba tukado salaad hebelna lagu daba tukanin ma uusan odhanin walaa amran binidaa'i yacni walaa amran amarna ma uusan soo reebin falam yastafnidaas weeye ku cadfalkaa hore waqtanta ku cadfan tahay amran amarna ma uusan soo reebin binnidaa'i liljumcati liljumcati jumcada loo naadiyo duuna amrin amar kale sukadii ma uunan ka soo reebin aadaankaas ilaahay wuxuu yidhi qur'aanka ku yidhi fii suurati aljumca yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi aljumcati fascow ilaa dikri illah amarkaasuu rabbi baxshay oo nidaa caama oo cid walba kulligeedna ay soo geli karto u degdega mar haddii aadaanka jumcada loo adimo salaadii jumcada u soo degdega amarkaas ayaa la is siiyey weyaan musanifka meeshan wuxuu ku radinayaa bacdu ahli lbidac oo arkayo madaxda muslimiinta madaxda u noqdaa mar hadday muslim yihiin laakiin fisqi iyo fujuur uu ka dhaco waa muslimiin wey laakiin fisqi bay la yimaadeen faajirnimay la yimaadeen jawr iyo dulmi bay raciyadoodu ku sameeyeen oo ay dulmiyeen inaanan salaad lagu daba xirnin oo jimco lagu daba tukanin oo aanan maaragtay jamaaco lagu daba tukan dadka arkayo ku radinaya ahlu sunnuhu waxay qabaan marba hadduu muslim yahay imaamka muslimiinta madaxweynahooda hadduu muslim yahay waa lagu daba tukanayaa jumcadii iyo ciidaynkii iyo salaadihii kaleba waa lagu daba tukani weyaan wax la soo reebayna ma jirto weyaan waxaana arintaa tusayo sida shaykhulislaam ibnu taymiya hadalladiisi ka mid ahaa uu maarata soo guurinayo muxaqiqeennaan oo hoos ku qorayo wuxuu leeyahay yani hoos uu noogu qoray ibnu taymiya waqad kaana saxaabatu ridwaanullaahi calayhim asxaabta nebigu waxay ahaayeen yusalluuna khalfa man yacrifuuna fujuurahum qof ay faajirnimadiisa garanayaan bay gadaashiisa ku daba tukan jireen qof ay faajirnimadiisa yaqaanaan inuu faajir yahay ayay ku daba tukan jireen oo madaxda ka mid ah kamaa sallaa cabdulaahi bnu mascuudin sida cabdulaahi bnu oo ugu tukaday sida cabdulaahi bnu mascuud oo ugu tukaday iyo wakayruhu dadka asaga aan ahaynba oo min asaxaabati saxaabadii ka mida khalfa alwaliid ibni cuqbata bni abi muayd waxay ku daba tukadeen waliid ibni cuqba abi mucayd ayay ku daba tukan jireen waa marka uu maaragtay kuufo uu amiirka ka ahaa fii cahdi cumaan ayuu ku daba tukan jireen waqad kaana yashrabu alkhamra waliidna khamradoo cabi jiray min khamradoo cabuu ahaa madax buu ahaa salaaduu tujinaaye wasallaa maratan kol ayuu tujiyey marbuu wuxuu tujiyey dadkii e, musalliintii ma'muumiintii asubxa arbaca salaadii subax isagoo khamraysan labada ragco ahayd buu afar ragco markaasay saxaabada intuu gadaal usoo noqday yidhi asiidukum markuu salaada ka baxay ma idinku ziyaadiye markaasay maa zilla fi ziyaaday dheheen marka isagoo khamraysan ayuu tujiyey waana ku daba tukaday cabdulaahi bni cumar iyo saxaabo badan oo ka mid a ah. markaasna wajalladahu cumaan ibnu cafaana radia allaahu canhu calaa dalika xaddu shaarib alkhamri buu ka oofiyey cumaan ibnu cafaan waa garaacay yani maaragtay afartankii jeedal baa lagu dhuftay weyaan wuxuu leeyahay sheekh lislaam wa kaana cabdulaahi bni cumar waayruhu cabdulaahi bni cumar iyo kuwo kale oo min aaabati aaabadii kamida ah, rag kaloo saxaabadii ka mida ah, yusalluuna way tukan jireen khalfa alxajaaj ibni yuusuf xajaaj ibni yuusufna gadaashiisay ku tukan jireen xajaajna waa aad u laayay haddana asagoo muslimka leyn jiray oo baabi'iyey ayay haddana lagu daba tukan jiray maadaama uu madax ahaa wa kaana saxaabatu wataabicuuna saxaabada iyo taabiciin oo maarata ardaydoodii ahna taabiciintii ah waxay ahaayeen yusalluuna kuwa tukado khalfa ibni abi cubaydin yani ninka la mukhtaar ibni abi cubayd ayay ku tukan jireen gadaashiisa wa kaana muttahaman bililxaadi waxaaba lagu tugmi jiray inuu mulxid yahay baa lagu tugmi jiray wadaaciyan ila dalaala baadidana dadka ugu yeeri jiray haddana saxaabada kama goosan jirin oo ku daba tukan jireen way la tukan jireen marka madhabkan marka waa madhabka ahlu sunnaha mar hadduu muslim yahay faajirnimona ay ka dhacdo uusan kufri cad la imanin salaada waa lagu xiranhayaa waa lagu daba tukanayaa ninkan la yidhaahdo mukhtaar ibn abi cubayd waxaa la yidhaahdaa wuxuu ahaa wuxuu sheegan jiray aybka inuu ka warqabo waxyaalaha aybka uu og yahay wuxuu sheegan jiray inuu maaragtay waxyi ku soo dego loo waxyoodo wamaca daalika saxaabada qaar ka mida ku daba tukan jireen oo salaada isagoo noocaasa ayaa lagu daba tukan jiray riwaayada imaamu muslim fii saxiixii uu ku warinayana markuu nabigeena hore u ishaaray xadiikaasi wuxuu leeyahay yakuunu fii aqiifa kadaabun wa mubiirun labadaba xajaaj ibnu yuusuf iyo mukhtaar ibni abi ubay waxay ka mid ahayn min qabiilati aqiif aqiifay ka mid qabiilada la yidhaahdo reer taa'ifay ahaayeen labadaas wuxuu leeyahay faqiif waxaa ka noqon doono yacni qof kadaabahoo beenlow ah culammada waxay ku fasiraan mukhtaar ibni abi cubayd waa lii waxyooda odhanay ama qaybkaan ogahay odhanay mubiirkana waxa w xajaaj ibni yuusuf laana mid xalaago wax baabi'iyabuu ahaa oo dadka laayey imaam tirmidi fii sunanihi wuxuu ku warinayaa muslimiinta keliya intuu ka dilay oo muslimiinta keliya uu ka laayey oo muslimiin muslim ah ayuu laayey oo gacantiisa ku dilay dhaha marka xajaaj mubiir buu ahaa weyaan masaladaas marka ahlu sunnuhu qofka xataa hadduu ahlu bidac yahay qaarkood waxay dhihi jireen yani maaragtay salli waraa'ahu yani wacalayhi bidcatuhu bay dhihi jireen ku tuka gadaashiisa bidcadiisa isagaa qabeen laakiin waxa waye markaasi waa markuu ninkuu imaam yahay oo madax yahay oo maaragtay yani laga baqaayo loo arrintay u diidaan watafriqa bayna almuslimiin in sufuufta muslimiinta la kala gooyo ayaa la diidaya mar hadduu madax yahay oo ila madaxda waagaas ayagaa dadka salaada tujin jiray ciidaha iyagaa tujin jiray jumcada iyagaa tujin jiray mar hadda arrinku sidaa yahay lagama goosanayo salaadda waa lagu tukanayaa amaa dadka aanan ahayn madaxda aanan ahayn ee ahlubidaca ahee bidcada la yimaado waxaa weeye haddii aad helayso meel kale oo ahlu sunna ay ku oogaan masaajid kaleoo sunnada lagu ooga aad helayso ku ayaga aada dadka ahlubidaca ka leexo waa iskaga tegaysaa dadka ahlu sunnaha la soo tuko haddii aadan haynin meel kaloo aad ku tukato ahlu sunnana aadan helaynin waxa weeye waxa way jamaacadii kama tagaysid waxa weeye salaadu waa ku daba tukanaysaa mar haddaadan meel kaloo jamaaca aad aada aynan jirin ninkaas ahlu bidaca alayhi bidcatuhu saasay marka mufasiriintu ay culamada ku fasiraan weyaan masalada marka oo maaragtay in lagu daba tukado kullu barin wafaajirin oo min alaima ah waa caqiidada ahlu sunnaha wey abu cumaan asaabuuni kitaabkiisa yani caqiidat salaf asxaabu alxadiid wuxuu leeyahay wayaraa asxaabu alxadiidi aljumcata waalciidayni aljumcata waalciidayni waghayrahumaa yacni waxay arkayaan dadka ahluxadiidka asxaabuulxadiid jumcadii iyo ciideynkii iyo wixii ka soo haray salaadihiiba oo min asalawaati ah khalfa kulli imaamin muslimin baran kaana ou faajiran imaam kastoo muslima ama oo madax ah ama faajir ha noqdo ama baari ha noqdeen waa lagu daba tukanaya waa la raaci kelimada muslimiinta inaysan qaybsamin oo aysan dhicin muslimiinta inay jabahaad iyo kooxa kooxa u kala baxaan diidda la diidaya daraaddeed ayaa maaragtay yacni loogu daba tukanaya weyaan alimaam taxaawi yani maaragtay shaarixa ibn abilciz oo caqiida taxaawiya sharxo marka uu ka hadlayo mowduucan oo salaat ljumca lagu daba tukada ihi in lagu daba tukado marka uu ka hadlayo wuxuu leeyahay waman taraka aljumcata khalfa alimaami alfaajiri yani imaam faajira gadaashiisa qofkii salaada ka tagoon ku daba tukanin fa huwa mubtadicun cinda akar alculamaa'i qofka aanan imaamkaas muslimiinta madaxda u ihi oo faajirkaas salaad inuu ku daba tukadaahi ka tago waa mubtadic culummada badankeeda sidaasay qabaan inuu qofkaasi mubtadic yahay maxaa yeelay fa ina saxaabata ridwaanullaahi calayhim kaanuu yusalluuna aljumucata waljamaacata yani khalfa ala'immati alfujaar waxay ku daba tukan jireen saxaabada ridwaanullaahi calayhim dadkii madaxda ahaa ee faajiriinta ahaa walaa yuciiduuna mana ayna soo celin jirin salaadaas markay tukadaan faajira la tukatay hadhow guriga markaa tagta soo celi ma aynan samayn jirin weyaan kama kaana bnu cumara yusallii khalfa alxajaaj ibni yuusuf wakadalika anasun radia allahu canhuma cabdulaahi bni cumar xajaaj ibni yuusuf waa ku daba tukan jiray lanna madax buu ahaa wakadalika anas ibni maalikna waa uu ku daba tukan jiray weyaan marka salaada in qof kasto baariyo faajira ninka madaxda markuu madax yahay oo dadka tujinayo waa in lagu xirtaa salaada cabdulaahi mubaarak wuxuu dhihi jiray yani hadaladiisa oo weli waxaa ka soo guurinaya abu yacla almawsili baa wuxuu ka soo guurinaya fii tabaqaati alxanaabila iyo wuxuu kaga soo guurinaya hadal aad u qiimo badan wuxuu leeyahy waman qaala salaata ومن قال الصلاة كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج هذا الكاس أورنجري ويا قفك صلاة اعتقادية كل بر وفاجر madax kasto nin kasto madaxa in gadaashiisa lagu daba tukado ama mu'min baari ha noqdo ama faasiq faajir ha noqdo maadaama uu muslim yahay arkayo waljihaada maca kulli khaliifa imaam kasta in jihaadka loo raaco arkayo walam yara alkhuruuja cala sultaani aanan khuruuj ku samaynin ninka madaxdaa aanan ku bixin oon la dagaalamin wadacaa calayhim bisalaaxi wanaagna ugu duceeyey inuu wanaagsanaado ugu duceeyo faqad kharaja min qowli lkhawaariji qofkaas hadalkii khawaarijta waa ka baxay waa ahlusunna baxiyo wey qofka intaa ictiqaadiyo marka mas'aladan dadkaas oo dhahaya dadka madaxdaa yaa lagu daba tukanin hadduu fujuur ka dhaco faajirnimo uu la yimaado maadaamaba uu muslim yahay yaa lagu daba tukanin dadka odhanaya ayaa lagu radinaya weyaan wayarawna waxay arkayaan ahlu sunnihii asalaata salaadii aljumcata jumcadii iyo wakhayrahaaba khalfa kulli imaamin muslimin imaam kastoo muslima gadaashii lagu daba tukado baran kaana u faajira ama mid baari ha noqdo ama faajir ha noqdo fa ina allaha caza wajalla allah farada aljumcata jumcadii wuu farad yeelay wa amara biityaaniha laymaatankeedana wuu farad yeelay fardan mutlaqan hadal yani aan qayd ku jirin farad aan qayd ku jirin oon waxba lagu xirin ayuu yani amray oo yidhi idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumcati fascuu ila dikr اllahi buu yidhi maca cilmiga asagoo ilaahay ogaa tacaala sarreeye biana alqaa'imiina dadka jumcada iyo ciidaynka u istaagi doonaa yakuunu minhum alfaajiru waalfaasiq isagoo og ayuusan isagu waxba ka soo reebin ayuu amarkaasi baxshay weeyaan inuu faasiq iyo faajir uu madaxda falam yastani ma soo reebin allah watan duuna watin wati laga reebay oo wati kale wati wati laga soo reebay ma jiro weya wala amranna ma uusan soo reebin amar oo binnidaai liljumcati loo naadiyo duuna amrin yacni amar kale oo ka soo reebayna lama arka weya hadalkaasi mutlaqa ayaa loo amray weya wayarawna waxay arkaan ahlu sunnuhii yani ictiqaadiyaan weeyaan jihaada alkufaari gaalada la dagaalankeeda ayay ictiqaadiyaan ay arkaan dadka kufaarta in lala jihaado lala dagaalamo ayay arkaan maahum ay maca alaima madaxdii la jirkooda lala dagaalamo yani taxta raayatihim madaxdaas in lagula dagaalamo wain kaanuu jawara haba noqdaan kuwa joor samaynayay oo cadaalada kaba leexda hadday doonaan ha noqdeen mar rabba haddii ay yihiin madaxda ay noqdeen oo muslimiin bay yihiin waxa way faajiriin ba noqdaane waa lagu daba waa lala jihaadaya jihaadka loo raaci jihaadka loo raacaya weeye mas'alada marka musanifka wuxuu ku radinayaa الرافض ku radiyaan qolada raafidada liiraada shiicada ah ay ahlu sunnuhu dhan ku radiyaan kitaab kasto aqeedada ahlu sunnaha kamida ah, kutubtooda aqeedada mas'alada way ku sugan aljihaad maca alaima barihim wafaajirihim kooda baarigaa iyo midkooda faajirkaa oo lala dagaal galo isagoo faajira gaalada lagula jihaado fii sabiil illaah jidka ilaahay lagula dagaalamaa waxa weye masaladaas way taqriiriyaan lama oranayo waa jaa'ir lianna shiicada waxay qabaan laa jihaada fii sabiili illaahi xataa yakhruj alradiyu min aali muxammadin yani ninka imaamka ay sheegtaanoo yani eh, mascuumka ah ay sheegtaan oo ay yidhaahdaan wuxuu galay dakhala fii sirdaani yani imaamkii labiyo tobnaad cali bn abi taalib kasoo soo bilow faraciisi say u wadeen imaamkii labiyo tobnaad oo nabiylaahi maxamed aalkiisa kamida markii la gaaray buu dhuuntay bay leeyihi god buu galay marka markuu ninkaasi soo baxo weli waa noolyihiinay markuu soo baxo ka hor wax cid lala jihaadi karoo la raaci karaahi ma jirtabay qabaan weyaan marka waxay shardiyeeyaan imaamka lala jihaadayo imaamba loo ictiraafayo waa inuu macsuum yahay uusan gaf ka dhici karayn inay qabaan macsuum yani dhowrsan sida ambiyadoo kale inuu u dhowrsan yahaa la rabaa nin kale oo jihaad loo raaci karaahi ma jirto ayay leeyihiin wey masaladaasuu marka ay culammadu ku radiyaan alimaam axaawi sida shaarix muxaqiqeenna hoos ku qorayo iyo ibn abilcisbi hadalkiisa ayuu soo guurinaya wuxuu leeyahy wlxaj wljihaadu maadiyaani maca uli lmri min almuslimiina barihim wafaajirihim ila qiyaami saaca laa yubtilhumaa shayun walaa yanqudhumaa yani wuxuu leeyahay xajka iyo jihaadkuba waxay ku tageen oy weligood ay jiraysaa maca uli lmri dadka madaxda ah baa lala xajiyaa dadka madaxda ah baana maarata lala jihaad galaa oo min almuslimiina ka mid ah waa inay wanaagsan oo muminka oo taqiga baariga wa faajirihim midkooda faajirka labadaba waa jihaadkana waa loo raaci xajkana isagaa looga dambayn ilaa qiyaami saaca ilaa aakhir qiyaamaha uu ka dhaco ayagaas ayaa maarata weligu diinkeenna sidaas ayuu soconaya saas u soconaya weyaan laa yubtilhumaa shayun wax burinaaya lama arko wax burin kara diin ka hor timidoo ma jirto walaa yanquduhumaa wax burinaayana ma jiro labadaasi weyaan marka yacni waxaad arkaysaa islaamku marna inuusan fawdada ogolayn dadka muslimiinta markay jihaadayaan hadduusan marka culummadu waxay ka reebaan jihaadka markuu dafci yaho kaleeto bay ka istifnoodaan qaar culummada qaarna waxay leeyihin maya waaba isaga laftiisa imaama loo shardiyanaya isaga laftiisa imaama loo shardiya laakiin aarka culummada waxay leeyihiin haddii cadowgu ou idaa daahama alcaduwu beledkaas hadduu soo galo waxaa weeye imaam shardi ma aha muslimiinta hadday awood u leeyihiin cadowga iska difaacayaan wey haddii markii jihaadka uusan dafci ahayn ee talabi uu yahay oo muslimiintu ay jihaadku ayagu doonanayaan oo gaaladu ay raadsanayaan laabudda waxaa waye shardi waa imaam meesha waa inuu madax jiraa islaamku fawdo ma ogola imaam aan la aqoonin oo aan la garanaynin sida shiicadoo kaleetana in la yidhaahdo waa lala beectamayo aan cid taqaano la arag jihaadna lama galo imaam la yaqaano xataa faajirba ha noqdee awoodna le show ka leh muslimiintu beecana la gala la dagaalamayaan jihaadka waa lala gelaya weyaan ninaan la aqoonin oo duur galay ama maaragtay eh, eh, god ku dhex jiro waxaa weye ninna beeca maayo lalamana jihaadayo jihaadkiisana wax ka jiraaya ma lama ogola fawdana ma aho nin walbo iska orod siday dhallinyarada soomaalida dhihi jireen kab iska tuur kab haddaad tuurto waa jihaad kab nin dabaabad wata iyo diyaarada madaafiic wata wuxuu kab ku tuur waa jihaadaysaa jihaad waaye nabiyulaahi maxamed aa tuuri lahaa markuu maka joogo kab muslimiinta tuuran lahaayeen nin kab tuuray ma jiro jihaadna lama yidhaahdo allah wuxuu yidhaha waacidduu lahum ma min quwa wa min ribaati alkhayl turhibuuna bihi caduw allahi wa waxaa la rabaa isticdaad inay muslimiintu u sameeyaan iyo diyaargaroow ay ilaahay kelimadiisa ay ku jihaadaan ayaa la rabaa weeyaan marka sheekhu wuxuu yidhi ibn abilcizi markuu hadalka taxaawiya sharxayo wuu noo sii wadaa qaala ibn abilcizi ولأن الحج والجهاد ماضي فرضان يتعلقان بالسفر ولأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر حجك إيه جهادك والله فرض وكحرا سفر كحرا فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما وحلق مارمانا ضد ماموله oo dadkaas maamulo oo xajka u baxayo dadka maamulo maaragtay u baxayo jihaadka u baxayo madax maamusha waa in la helaa ويقاوم العدو عدونا كهرتي كرو او لا دغالمو وا ان لا هلو وهذا المعنى معناها او ان مدح له هليه kamaa yaxsulu sida ugu xasilayo jihaadkii iyo marata xajkiiba bilimaam albari imaam baariyahoo muminoo taqiya sida ugu xasilayo yaxsulu bilimaam alfaajiri ninka madaxda ah, madaxweynaha faajirkaana ayana waa ku xasilaysaa weyaan waa la rabaa marka yacni mas'aladan ah aljihaad oo maaragtay dadka madaxda lala jihaado wain kaanuu fajara faajiriinba ha noqdaane waa caqiidada ahlu sunnaha inaan la dhihin hebel yani maaragtay imaamkaasi waa faajir saa darteed lala dagaalgeli maayo waa faajir saa darteed imaamka xajka loo raaci maayo inaanan la oranin bay ahlu sunnahu ka hortagaayeen xataa hadduu faajir yahay waa in labadaba looga dan mar hadduuba muslim yahay weeyaan masaladaasna ahlu sunnahoo dhan baa qabo imaam axmed kitaabkiisa usuul markuu masaladan ka waramayo wuxuu leeyahay walghazwu maadin maca alumaraai ilaa yowmi alqiyaamati albari waalfaajiri laa yutraku buu leeyahy yacni wuxuu leeyahay ghaswada iyo dagaalka weligeed waa jiraysaa lala dagaal galo oo lala duulo a'immadii umaradii kooda baarigaa iyo midkooda faajirkaaba ilaa yowma alqiyaama laga gaaro waa lala dagaalgelaya weyaan lagamana tegaya buuri laa yutrak laga tegi maayo wakadaalika yacni abu cumaan asaabuuni isna caqiidadiisa saanoo kale ku sugaya wuxuu leeyahy wayarawna wayarawna jihaada alkafarati macahum a'immadii inay la dagaalamaan ayagoo la jira inay gaalada la dagaalamaan a'immadii ayagoo la jira inay gaalada la dagaalamaan ayay ahlu sunnuhu ictiqaadiyaan wain kaanuu jawaratan fajara haba noqdeen kuwa joor sameeyey kuwa faajiriin yani fujuur ah haba noqdeen hadday rabaan faajiriinba ha noqdeene waa lala dagaalgelayaa cadaaladdaray dadka ku sameeyaan eexbay sameeyaan dulmi bay galeen faajirnimay la yimaadeen marba haddau muslim iyo ka saari mayso yani maaragtay kaga bixi waxa weye intaas waxaa la ilaalinayaa waxdada dadka muslimiinta iyo wadajirkoodaa la ilaalinaya marka aljihaadu fii sabiili illah madaxdaasa loo raacaa xataa hadday faajirin yihiin waa loo raacay waana lala jihaad gelaya wey qolo marka bilaa imaam xaj yani dagaalka marka uu yahay maxaa la yiraahdaa talabiga uu yahay bila imaama la jihaadi kara wax ay ahlu sunnuhu yaqaanaan ma aha waa madhab ahlu bid'a ay wataan weeyaan ويرون دعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى wayarawna ahlu sunnuhu waxay arkayaan adducaaa in loo duceeyo lahum madaxdii a'immadii loo duceeyo bisalaaxi wanaag loogu duceeyo waalcadfi ila alcadli leexasho ay cadaaladdu u leexdaan loogu duceeyo walcadfi leexasho waa bimacna alcuduul leexasho baa loo jeedaa ila alcadli cadaaladii oo fi raciyati ay u cadaalad sameeyaan weeyaan raciyadooda inay cadaalad u sameeyaan baa loogu duceeyaa weyaan marka ahlu sunnaha madaxdoodu waa u duceeyaan hadday faajirin yihiin waa loo duceeyaa ilaahay inuu toosiyo ilaahay inuu hanuuniyo ilaahay inuu islaaxiyo cadaalada inuu ilaahay ku toosiyo waa loo duceeya waxaa la rabaa madaxda in loo duceeyo inuu ilaahay toosiyo laakiin waa la habaara anagoo dadkayga waa habaara hadduu xataa isagoo muslima oo xoogaa fujuur iyo fisqi iyo dulmi lagu arko markiiba waa la habaari markaa habaarto hadday markaa habaarto madax buu ku yahay adigunbuu ku dhibi soo maha laakiin marka u duceyso ilaahay ducadaada aqbalo ilaahay islaaxiyo soo adigu ku faa'iidi maysid illa madax ku noqday haduu rabbi toosiyo adigu ku ada ku ada ku faa'iiday hadaa sahabaarto oo habaarka uu ku sii xumaado adigu uu ku dhibaya weeyaan adigu ku dhibaya marka ahlus sunnaha dhaqankooda waxa weeye madaxda in salaax loogu duceeyo weeyaan hadda zamankeena waxa socoto midalan xarabka oo kale waad aragteen madaxda sacuudiga waa looga duceeyaa madaxda sacuudiga boqorka iyo markii xarabka jooga oo u duceeyaan dadkeenna dhallinyarada soomaalida iyo ragga mutaxamisiinta waxay ku waa cumalo waa waa nimanka madaxda u ducaynaya cumalo ah, aa war inuu u duceeyo waa ahlu sunnaha sunnadii bay qabtaa sunnadaa qabto in loo duceeyo camiilna qofka ku noqon maayo ninkaana u ducayso ilaahu islaaxi aad tiraahdo waa salaaxiisu waa salaaxu alcibaadi waalbilaad baladka inuu wanaagsanaado adoomaduna inay wanaagsanaadaan ayay salaaxiisu ku jiraan weyan bal aan fiirino hadalka fudayl ibni ciyaad uu leeyahay fudayl ibni ciyaad ay culammada dhan ka soo guuriyaan wuxuu dhihi jiray low kaanat lii dacwatun mustajaaba maa jacaltuha ila fi sultaani hadduuba ilaahay duco iga aqbalaayaba ay jirto oon duco mustajaababa aan leeyahay alla iga aqbalayo cid kale uma duceeyeene ninka suldaanka madaxda muslimiinta u ah baan ducayn lahaa markaasaa dadka weydiiyeen waxay yidhaahdeen yaa aba caliyin fasir lanaa haadaa bay dhaheen hadalkaas noo fasir maxaa ula jeedaa waxaan u ducayn lahaa madaxdan u ducayn lahaa markaa leedahay ninka madaxda u ducayn lahaa bal noo fasir markaasuu wuxuu yidhi idaa jacaltuhaa fii nafsii lam tacudnii waidaa jacaltuhaa fi sulطaani salaxa fasaluxa bisalaaxihi alcibaadu wاlbilaadu wuxuu aniga naftayda u oo aniga aan ducaysto keligii aad ilaahay baryo aniga ima gudbayso ducadayda aniga u eg tahay laakiin markaan ninka madaxda u duceeyo oo ilaahay uu hagaajiyo hagaajinta rabbi uu hagaajiyebaa waxaa ku hagaagayo addoommadii iyo bilaadii waa ku hagaagaysaa weyr markuu ilaahay isaga hagaajiyo oo maaragtay uu noqdo nin madaxoo raashidaho wanaagsan uu noqdo ummadana sida cumar ibn khataab oo kale iyo abubakar sidiiq iyo cumaan ibn cafaan iyo cali ibn abi aalib iyo aimmadii oo kale iyo cumar maarata cabdilcasiis iyo hadduu qofku saalix noqdo taqi noqdo ummadana waa ku faa'iidaysaa yacni maaragtay bilaaduna waa ku faa'iidaan weeyaan aarkaas abu nucaym baa filxilya ku soo saaro sanadkiisuna waa sanad saxiixa weeyaan marka in la habaaro oo manaabirta laga habaaro sax ma aha madabkaas oo hadda alxarakaat alislaamiya waxa la yidhaahda ay keeneen in ninka markuu madax noqdaba horay laga caayo oo maaragtay laiska takfiiriyo manaabirta laga caayo waa waxa islaamkaba durka iyo dhibaatada soo gaarsiiye wey hadday maanta iskaga duceeya ninka jaa'irka oo ilaahay toosiyo oo diinka ilaahay intuu fahamsiiyo oo dadka ku dhaqo waa wax dhanbay noqonaysaa maarata ummadday wax u taraysaa weeyaan laakiin sidii loo habaaray oo balaayi ilaahu naga qabada loogu hay baa ayagiina sabirla'aantii iyo habaarkii bay ku sii xumaadeen markaasay waxay ku noqdeen sayfan muslatan calayhi dadkiiba waxay ku noqdeen seef loo siibtay oo lagu laayo dadkii lagu baabi'iyay noqdeen weye waxaa keenay dunuubta maaragtay dadku ay galaan iyo habaarka la habaarayo baa dhibka dadka muslimiinta usoo jiidayo taasoo ka mid tahay wey marka ahlu sunnuhu sidaasay qabaan waxa weeye maxaa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay maalan abu cumaan asaabuni hadalka shiikhanoo kaleba uu tarjamaya wuxuu leeyahay wayarawna adducaaa lahum bilislaaxi بالإصلاح والتوفيق والصلاح يعني أهل السنة وحي in loo duceeyo dadka ah, ah, madaxda ah inuu ilaahay hagaajiyo inuu ilaahay subxaanau watacaala towfiiqda waafajiyo inuu ilaahay cadaaladda ku toosiyo saasoo kaleba ictiqaadiyaan buu leeya yani maar saasoo kaleba ictiqaadiyaan faqrada afartanaad wuxuu leeya musanifka walaa yarawna alkhuruuja bisayfi calayhim walaa yarawna ma arkaan ahlu sunnuhu mana ictiqaadiyaan alkhuruuja ku bixid bisayfi seef lagula baxo calayhim ah, madaxdii lagula baxa ma arkaan madaxda in seef loo qaato oo lala dagaalamo qoryo loo qaato oo jabhad lagu noqdaa ahlu sunnuhu ma qabaan xataa hadday jaa'irin yihiin keliya waxay ogol yihiin marka lagu kici karo markuu qofka kufri bawaaxa la yimaado ninka madaxda muslimiinta u noqdo markuu gaaloobo xadiidkii cubaadat bnu saami يعني بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان عبادة بن صامت وحويري نبي الله محمد بان بيعك لقلي السمع والطاعة مدحد إن مقله وأن أطيعه في المشهد والمكره أيضا أن نبسناي أنا في الفرعون والنشاط لإنتبه أيضا نبجر أيضا نبجر لبضبا إن inaan aeecabaadeeco kula galay buu yidhi markaasuu yidhi ilaa an tarw kufran bawaaxa gaalnimo cad ilaa aad aragtaan waa ina aeecdaan gaalnimadaasna weliba waxa w cindakum fiihi min allahi burhaan barri markaad ilaahay qiyaamo hor istaagto inuu gaalnimadiisu ay caddeed waa inaad ilahay hortiisa ka qili kartaa xujo inaad haysatid laakiin anaa nacay oo iska gaalaysiinaya sax maaha inaa iska gaalaysiisid maaha waa inaa xuja min allahi inaa haysato markaad gaalaysiinayso cindakum fiihi min allahi burhaan waa inaa xujo ilaahay agtiisa aad u haysataa inuu kaafir iyo kufri bawaaxa uu ku dhacay markaas lafteeda markuu kaafir yahay waa kaafir wey waa gaaloobay ummadda muslimiinta waxaa la rabaa inay kaafirka iska zuuliyaan oo iska qaadaan waa laiska qaadaya waa lala dagaalamaya waa laiska qaaday laakiin culimada laba shardi bay ku xiraan haddaan labadaa shardi la helin xataa isagoo kaafir in lagu kaco lama ogola isagoo gaal ah inaad ku kacdid laguma ogola labada shardi waa kuwe awood xaqiiqo ahoo lagu suulin karo awooddiisa waa inay jirtaa bannaankaan istaagaynaa maantanaan mudaaharadan boorar qaadanaynaa markaasaa diyaaradaha sida hadda libiya ku garaacayo kale babtale laka taagay ummaddii la baabi'inayo oo kuu naxariisanaynin oo ummaddii askarti baabi'inayso eesh ilfaa'ida yacni faa'idada ku jirta maxay tahay يعني waxaa la rabaa waa in awood aad ku zuulin karto adiga leedahay hadaa awood aad ku zuulin karto haysato waa la zuulina haduu kaafir yahay haduu kaafir yahay waa zuulinaysa shardiga labaad waa inuusan ka ratibnaynin munkarkiisa kufriga markaa zuulinayso munkar abar minhu waa inuusan ka ratibnin waa inuusan ka dhalan munkar ka weynin badan yani munkar ka weyn waa inuusan ka dhalan haddii munkar ka weyn uu ka dhalanayo xataa ninkaa in la taabto lama ogolo hadda soomaalida runtii tajrubo fiican haystaan dowladdii maxamed siyaad barre yani dadkii joogay wixii xaaladda waagaas ay ku sugnaayeen ulmi yaray tirsanayeen soo maahayn ulmi yaray tirsanayeen hadday xaalku inuu sidaa noqonayo og dad badan kuma kaceen soo maaha ninka caqlila hal rida ma dheheen ninka caqlila wax garanayo ha lagu kaco ma dheheen maxaa yeelay fitnadii asaga yani ninkaas aalimkaa ninka aalimka ihi inta uu wax geysan karo waa hal qof keliya wey muxuu geysan karaa dulmiga uu geysan kara waa tirsantaha waa xadidantahay laakiin markii ummaddan dhan oo wada daalimiinta ka buuxdaa zimaamul amriga loo sii daayo xarigga loo daayo inasay dhib geysan karaan hal habeen keliya intay geystaan yani maarata ninkaanoo lixdan sano cumrigiisa la siiyey ma gaarsiin karo dulmiga ee dadkan geysteen ka badnaanay inay ummadda kayaankeedii baabao dadnimadeedii baaba'do shadara madan ay kala aadaan yacni ilmihii iyo dadkii naagihii carruurtii tansiir iyo gaalo wada qaadato in ummaddii maaragtay dhaqan rig ku dhaco in dhulkoodii maaragtay gaalo la wareegto in in in tiri in badaha lagu baaba'o in ayagii dhammaa baaba'een yacni waa cadaabkii ugu xumaabaa ummaddaa soo mara runtii ay ogyihin sooma jeedin waa cadaab xun bay soo mareen cadaab weyn waxa keenayna waxa weeye looma fiirinin ahlu cilmiga qawaacidii ay muslimiinta u dejiyeen lama ilaalinin nin walbo kici karo iska kacbaalaya markaasa maalinba maalinta ka dambaysa shar sharbad sharti ka suxuntaay bay la sii kulmayaan maalin maalinta ka dambaysa sharbad sharti ka xuntaay ay la kulmayaan weeyaan marka waxa la rabaa dawaabita ahlu sunnaha ay u sameeyaan qofka muslimka hadduu jaa'ir yahay oo aalim yahay oo eex sameeyo oo cadaalad darro uu sameeyo u sabir dulqaado laa takhruj calayhi ha ku bixin hadduu marka kufri cad la yimaado markaas waa laguu ogol yahay markii labadaas shartina la xaqiiqiyo haddii awood xaqiiqaana aa ah haysato ood ku zuulin karto islamarkaasna aysan ka ratibmaynin fasaad akbar minhu uusan ka ratibmaynin kaafirka waa la iska qaadaya sababta kaafir nin muslima ah inuu xukumo walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almuminiina sabiilana ilahay leehi kaafir ilaahay muslimiinta madax ugama dhigo marka alkhuruuju cala alxukaam culummada ahlu sunnaha yacni maaragtay in lagu baxo xukaamta jaa'iriinta ahe eh muslimiintaon gaalada ahayn in lagu baxo waxa weye laysat min maaragtay min madhabi ahli sunna ahlu sunnaha madhabkiisa ka ma aha hadda waxaana idhi sheekhan alimaamu saabuuni wuxuu leeyahay walaa yarawna alkhuruuja calayhim bisayfi seef inay kala hor tagaanoo la dagaalamaan ma arkaan ahlu sunnuhu weyaan wain ra'w canhum alcuduula can alcadli ila aljawri walxayfi haba arkeen inay cadaalad darro iyo eexba haba u leexdaan hadday rabaane laguma kacayo weye imaamu axmed fii usuuli sunna wuxuu leeyahy isagana waman kharaja calaa imaamin min a'immati lmuslimiina qofka imaam muslimiinta aimadoodii kamida waqad kaana annaasu ijtamacuu alayhi wa aqaruu lahu bilkhilaafati muslimiintuna madaxtinimadiisii ay ku kulmeen madax inuu yahay ay u ogolaadeen biayi wajhin kaan dariiqaduu rababa ha ku yimaada hadduu rabo birida aw bilhalaba dadkaaba doorta iyagoo raadi ka ah amase xoogu ku qabsado waa muquuniye markaasuu meesha madax ka noqday qofkii imaamka noocaas oo kale dariiqada doona ku yimaade markay dadku ku kulmaan inuu madax yahay loo ogolaado ku kacaay faqad shaqa hada al kharij asal muslimiin yiri qofkaas ku baxay oo jabhadda la dagaalantay muslimiinta ushoodii bay jabisay oo la jabisay wakhaalafa alaahaara can rasuulilahi sal allau alay wasalam nabiyulaahi muxamedna aaaartiis ka sugnaatayna waa uu khilaafay fain maata hadduu dhinto noocaasi alkhaariju calayhi ninkan ku kacay ninka madaxda ahoo jaa'irkaa ku kacay hadduu dhinto maata miitatan jaahiliya dhimasho jaahiliya ayuu dhimanayaa buu yidhi weyaan walidaalika yani wuxuu imaamu nawowi fii sharxi muslim ku soo guuriyaa a'immada muslimiinta oo lagu baxaahi inay xaaraam tahay taxriimkaas inuu ijmaac yuu soo guuriyaa waa ijmaac buu odhanaya wuxuu leeyahay wa ama alkhuruuju calayhim wqitaaluhum faxaraamun biijmaaci almuslimiina wain kaanuu fasaqatan aalimiin wuxuu leeyahay dadka madaxda ahoo in lagu kaco lala dagaalamo waxa way wax xaraam waana ijmaac muslimiinta ay ku kulmeen wa in kaanu haba ahaadeen fasaqatan zaalimiin kuwa faasiqiina haba noqdeen zaalimiin baa noqdeen in lagu kaca maaha adillo fara badan aan tusay dadkii maalan jawrka sheekh waa jiray jawrka waqtiyadii hore oo maaragtay bani umaya bani cabbaas waxyaalo far badanoo muslimiinta soo maray oo dulmi badan bal waxaa soo maray yani inay madaxdii noqdeen qaarkood muctasile inay noqdaanoo madhabka ictisaaliga ummadda ku faafin jireen oo khalqu lqur'aan oo ninkii qur'aanku waa makhluuq yidhaahda xataa uu ku kufrinayaad ogtihiin ayuu imaam axmed uusan gaalaysiin jirin ayagoo sidaa dhahay buusan gaalaysiin jirin marka eh, alimaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay kitaabkiisa minhaaj sunna markuu soo tiriyo dadkii dadka ku kacay ee qolo walba ku kacday ilaa cabdiraxmaan ibni ashcab laga soo gaaro tawradiisii oo cabdulmalik ibni marwaan uu ku kacay oo la dagaalamay markuu ka warramayo oo wuxuu leeyahay waqalla man kharaja calaa imaamin dii sultaanin ilaa maa tawallada calaa ficlihi min ashari acdamu mima tawallada min alkhayr wuxuu leeyahay waxaa yar qof imaam oo muslimiinta kamida qof ku kacaa oo la dagaalamo oo ku baxo ayaa yar buu yiri ilaa hadduu baxo ficilka uu sameeyey waxaa ka dhasho wax ka shar badan wixii khayrkii ou doonayey yani wax ka tiro badan oo shar ah ayaa ka dhasha buu leeyahy shar weyni badan maa dhalato ilaa markii dambe cabdiraxmaan ibn ashcaf iyo meesha ku dambeeyay markuu ka sheekeynay wuxuu leeyahay waa rag qura aha qaarkood fuqaha aha baa raacay dad fuqaha iyo maarata qura iyo baa dabagalay cabdiraxmaan ibn ashcaf iyo rag badanaa raaceen xajaaja dulmigiisa iska tuurinay dheheen markaasay imaaradii cabdilmelig oo dhan tuureen markaasuu la dagaalamay ilaa cabdiraxmaan ibn ashcaf iyo raggiisa laga adkaaday markaasuu ibnu taymiya wuxuu leeyahay cabdiraxmaan ibn ashcaf iyo raggiisii falaa aqaamuu diinan walaa abqow dunya nimankaas wuxuu leeya diinna ma isan istaajinin dulmi bay yidhahdeen iska wareejinno diin ay joojiyeenna lama arko adduunyana ma aysan reebinoo ummaddiina waa baabi'iyeen ayagana waa la baaba'shay weeyaan saasuu leeyahay marka ahlu sunnuhu sidaasay qabaan alimaam taxaawi wuxuu leeyahay walaa nara alkhuruuja calaa a'immatina wa wulaati umuurina wainjaaru ma arkayno in lagu baxo madaxdeenna xabajowrba ha sameeyaan wulaat lumuurka in lagu baxaahi ma aha buu wuxuu leeyahay ibn abilcizi eh, muxaqiqa wuxuu soo guurinaya hadalkan wuxuu leeyahay wa amaa lusuumu taacatihim wainjaaru waa shaarixaan muxaqiqeenna qoray taacadooda dadka madaxdaahi jawrba ha sameeyaan in la iska ateeco oo aan lala dagaalamin falinahu yatarattabu cala alkhuruuji min taacatihim ila almafasidi abcaafu maa yaxsulu min jawrihim wuxuu leeyahay waxa ka ratibmaya oo ka dhalanayo bixitaanka lagu baxo daacadooda laga baxaahi mafaasida ka dhalanayso ayaa waxay tahay wax ku laablaabma intaasoo jeer jawrka iyo dulmiga ay samaynayeen markaasuu yidhi bal fi sabri calaa jawrihi dulmigooda lagu sabro waxa weeye waa takfiiru sayiaati wa mudaacafatu lujuur in lagu sabraa dulmigooda madaxda ay dulminayaan waxaa weeye waa dunuubtaada lagugu dhaafaa ajrigaada lagugu laablaabaa fa ina allaha tacaala maa sallatahum calayna hadda hadalkaa fiiri hadal aad u qiimo badan ninka madaxda ah ilaahay annaga madaxda jaa'iriinta naguma sallidin buu yidhi ilaa lifasaadi acmaalina camalkeenna fasaad fasaadu acmaalina unbuu ilahay noogu sallidaa dadku markay shacabku dad xun yihiin dadka dad xun markay yihiin ninka madaxda noqonaya dadkunbuu ka soo dhexbaxa soo maaha dadkaanu ka dhex imaani haddii shacabku iyo raciyadu dad xun yihiin ilaahay subxaana wa tacaala aalim jaa'ira buu madax uga dhigaa ayaa madaxu min jinsi alcamal yani jazahaada abaalmarintaada camalkaada sow yahay umbaa lagugu abaalmarinay weyaan markaasuu yidhi facalayna alijtihaadu fi listikfaari wاtawbati waislaaxi اlcamal waxaa nagu waajiba inaan ku dadaalno istikfaarta dembidhaafka dembidhaaf weydiin ilahay inaan weydiisano inaan ku dadaalno ilahay inaan usoo noqonno towba la imaano camalkeenna inaan hagaajinno inaan ku dadaalno baa nagu waajiba buu yidhi markaas wuxuu yidhi qaala tacaala wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiirin yani wax alla wixii nagu dhaco oo waxa kasbannay soomaha dunuubteenna wey wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum madaxdan jaa'iriinta muslimiinta lagu salliday waa racyada waxay kasbadeen weeye waa cadaab ilaahay uga dhigay allah wuxuu leeyahay wakadalika nuwallii bacda aalimiina bacdan bima kaanuu yaksibuun haddaan dadkeenna dad fiican ahaan lahayn aali madaxna lakagama dhigeen qof muminoo taqiyoo baariya haddaa annagan abraar noqon lahayn yaana lakaga dhigi lahaa madaxa haddaan xumaanana aalima madaxna lakaga dhigaya weye markaasuu yidhi faida araada araciyatu an yatakhallasuu min dulmi alamiiri aalimi falyatruku ulma waa hadal aad u qiimo badan wey dadka racyada shacabku hadday rabaan amiirkan ninka madaxda u a ah dulmigiisa inay ka takhalusaan dulmiga dhexdooda ha ka tagin marka anaga dulmiga iska dayno oo dad abraaraho mutaqiin oo ilaahay ku xiran aan noqono qofka madaxda noo noqonayana wuxuu noqonayaa qof baariyo taqiyo buu noqonayaa oo ilaahay ku xiran markaasaa dadka iyo addoomaduba ay islaaxayaan weyaan marka meel kale yaanan ka doonin waa dunuubteennii annaga aan galnay wey waa cadaab ilaahay nooga dhigay madaxda ilaahay cadaab taasoo nooga dhigay weyaan wala alqitaala fi lfitna ma ra'yeeyeen mana arkaan alqitaalu fi lfitna wakhtiga fitanka ou jiro in la dagaalamana ahlu sunnuhu ma ogola alqitaalu fi lfitan maxaa la yidhaahdaa fiqradaanna kutubta way qoraan aaday muhiim u tahay dad badanna waa ka jaahilow markii dadka muslimiinta ah ay adduun ku dagaalamayaan kursi loo dagaalamayo qabyaalad loo diriraayo adiga wax noqo ay tahay adduun ay tahay markii saa loo dirirayo wa qitaalul fitna la qitaalul fitna la waa laga fariista saxaabadan yaa ka xeer badnaa يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه عدك خير بدل مجرد ولذلك مركي علي بن ابي طالب وقتيسي يا معاويه بن ابي سفيان اي دغالده دحمرين صحابه اكثر كودي وي كفريستين fitnada maalintay kacaysay saxaabadu waqtigaas nooleyd 10000 way ka badnaayeen 10000 oo saxaabi way ka badnaayeen intii nabiga soo gaartay dadka ka qayb galay waqti fitnadaasna oo waliba dadka ah, ahlu khayrka ahaa ah, waliba cali oo xaq lahayd ogtii nusuus badan ay tilmaamayso taifada taifada xaq ina isagu iyo nusuus badan ay tilmaamayso hadana waxa weeye waxa ka qayb galay culimadu waxay leeyihiin qaar kood waxay gaarsiinayaan an ka badan mid laad hadaad ku dartaan anaa beenlow buu dhihi jiray maxamed ibni siriin oo taabici cariyaa soo helo dhihi jiray saasoo kale maar lama heli jirin shan nin iyo wax lamid ah ayaa ka qaybgeli jirta marka muslimiintu markay dagaal dhex dhaco waa wax annaga haddana haysto iyo maarata fitanka noocaanoo kaleetana haystee markii muslimiintu ay dirirayaan kursi iyo madaxtinimo loo diriraayo iyo reer hebel iyo reer hebel markii loo dagaalamayo qofka muslimka inuu ka fadhiistaa rabaa kan qabyaalada dadku inta badan waa ogyihiin inuu yahay yani maaragtay eh, inuu yahay eh, yani dulmi yaho fitna yahay ummadda waa wad ogyihiin in badan dad badanaa ka joogsado ilaa dad muqridiin oo siyaasiyiin ayaga rati ku kacsanaya mooye laakiin midkan kale ee madaxtinimada oo magac diineed la huwiyo dadaa waxay leeyihin wakhtigaanoo kale annagu waa noo bannaan tahayo inaan jihaadno waa la ogolya dadkaan la dagaalamayno waxaa weeye maaragta asagoo muslim la diriraayo buu anigu jihaad baan ku jiraa dadkaan la diriraysa waa muslim gaal ma ah jihaadna waxaa loo yaqaanaa labada saf inay kala go'an yihiin raayat lkufri iyo raayat liimaan laa ilaaha ila allah calankeeda iyo raayat lkufriga inay laba iska soo horjeeda yihiin sufuufta muslimiinta sufuufta kufaarta inay kala baxsan yihiin laakiin markay madax sooma muslim uu yahay muslim muslim la diriraayo markay timaado waa fitna la yiraahdo fitna waa jihaadna markaas oo kale kama suurooba lamana ogola lama ogolaba dagaal inaad qaadidna lamaba ogolaba markaas oo kale fitanka saxaabada waa ka carri jireen ridwaanullaahi calayhi nabigeenana wuu tilmaamo ogtiin xadiidka imaam muslim iyo bukhaari keyrkoodba ay wariyaan wuxuu yidhi fitankan wuu sii sheegay marka ay fitan ku yimaadaan wuxuu leeyahay faman kaanat lahu ibilun falyalxaq biibili waman kaanat lahu ardun falyalxaq biardi waman kaana lahu hanamun falyalxaq bihanami qofkii ari le arigiisa ha aado duurka ka galo geel ninkiina geeliisa ha aado kii beerna ka aado fitankaas kaga dhexbaxo qofkii aanan lahayn ka waran intaba aan lahayn baa la weydiiyey ara'ayta man lam yakun lahu ibilun walaa hanamun walaa ardun qofka aan intaba midna lahayn rasuulka ilahi muxuu samaynaya qaala yacmidu ilaa sayfihi fayaduqu bixaddihi alxajar uma liyanji in istataaca annajaa hubka oo wata haja jabiyo hana carar meesha ku baxsan karaa ku baxsada buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka fitanka in laga qayb galo muslim diriraayo waa fitan waa ma laga qayb galo jihaadna laguma magacaabi karo jihaad lama yiraahdo dad muslimiinoo dagaalamayo magaca jihaad lama siiye fitna la siiya mar hadday tahay yani muslimiin dhexdood dagaal ka dhex dhacay oo adduuniye iyo kursi iyo wax lamida loo dagaalamayo marna lagama qayb qaato weyaan wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waqtulfitanka aadaabta uuna siiyey wuxuu leeyahay kasiruu fiiha qisiyikum waqaticuu fiiha awtaarakum walzimuu fiiha ajwaafa buyuutikum wakunuu kabni aadam markay fitantaanoo kala dhacdo hubkaada jajabi yani maarata gurigaaga laazim waxaa taasaa lagaa rabaa haddii adig gurigaada lagugu yimaado adigoo xataa xaqu dafci iska lehoo isdifaaci karo haddana ibni aadam aadam wiilkiisiioo kale noqo adaa madluum ha lagu dilo kun cabdalaahi almaqtuul addoonkii la dilay adiga noqo intaad muslim dhiiggiisa geli lahayd adiga ha lagu dilo kaas kugu naar weya marka waxaa la rabaa waxyaalahanoo kale in loo ogaado fitan inaanan jihaad la dhihi karin ninka ku sheegana waa muftari cala allah dad muslimiina muslimiin diriraysa jihaada waa jihaada ninka yiraahdo waa mid ilaahay ku been abuurtay diinkana been ka sheego way maxaa yeelay nabi maxamed wuxuu yiri idal taqal muslimaani bisayfayhima falqatil wal maqtul fi an-nar malaka al-reebi lama kala reebi falqatil wal maqtul fi an-nar labadaba kan wax dilay ee kala dilay labadaba maarta naartaasi galayaan weeyaan ويرون قتال الفتنة قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك wuxuu yidhi wayarawna ahlu sunnahu waxay arkaan oo ictiqaadiyaan qitaala alfi'ati albaaqiya qoladii buqaadda la yidhahda albuqaad baa la yidhaahdaa kooxdii dulmiga la timid oo ka go'day maca alimaami alcadli imaamkii caadilka ahaa ka go'day qoladaas wuxuu leeyahay yacni in lala dagaalamo ayay arkayaan ahlu sunnuhu wey idaa kaana hadduu yahay imaamkaas midka caadil haddii uu yahay wa wujida la helo calaa shardihim ayagana buqaadana shardigoodii la helo fii daalika arrinkan dhexdiisa inay buqaad yihiin shuruudii baaqinimada ku tuseeye in laga helo markii shardigii laga helo imaamkuna imaam caadila uu yahay oo saa ay ugu baxaan imaamku inuu la dagaalamo ahlu sunnuhu sidaasay arkaan sidaasay arkayaan buqaadi waa dad muslimiina wey maxaa la yidhaha horta buqaadii waa kuwey buqaadda waxaa la yidhaahdaa culummadu waxay ku tilmaamaan طaa'ifatun hum طaa'ifatun lahum quwatun wamanaca famtanacuu can طaacati alimaami alcadli bita'wiilin muxtamil yani waxaa la yidhaahdaa waa qolo is-urursatay oo awood leh oo markaasi diiday inay ninkan madaxda hoos yimaadaan daacadiisii ka baxay waa jabhadu wa awooday leedahay ciidan weeye waa is-urursadeen ninkaana ma ateecsano inay la diriraan bay rabaan qoladaas marka islaamku wuxuu u yaqaanaa waxaa loo sameeyaa qawaacid baylihin lagula dhaqmo tan koobaad xukunka marka ayaga laga rabay horey dagaalka in looga bilaabo maaha qolada xukunka ka baxdaah imaam caadil ah ku baxdaahi waxa weeye koo waxaa laga rabaa ninka madaxda ee muslimiinta madaxweynaha u ihi inuu dad u diro oo oy ku yacni maaragtay u caqli celiyo daacadoodiisay ugu soo celiyaan daacada imaamkasa ugu soo celiyaan dadoo u diraaya hadii marka ay dadkaasi dulmi sheegtaan ulmi hadday sheegtaan dulmigaa daraadiis baanan la baxnay ay yidhaahdaan waajib waxaa ku ah ninka muslimiinta madaxda u ah dulmiga inuu zuuliyo oo ka tirtiro dulmiga ay sheeganayaan inuu ka dhaafo haddaysan dulmi sheeganin laakiin ay rabaan inay ninkaan daacadiis unbay ninkaan iska naceen waana imaam caadila weye muslima wey markaasoo kaleeto waxaa la yidhaahdaa hadday dulmigaas iyo gardaradaasi ay laasimaano ku baaqi noqdaan markaasaa loo ogol yahay imaamka inuu la dagaalamaa loo ogol yahay ilaa taacadiis oo ku soo celiyo waana midda ilaahay uu ku sheego wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahuma islaaxa waa in ayaga marka hore loo diro oo islaax dhexdooda loo caqli celiyo weeyaan faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala alukhraa faqaatiluu alatii tabqii xataa tafiya ilaa amri illaah aayaddaas bay culummada ahlu sunnaha ay u deliishadaan yacni qitaalu alfi'ati albaaqiya qoladaas dulmiga la timid in lala dagaalamo muslimiintana ay u nusreeyaan ninkaa madaxda ah ay garab siiyaan oy la dagaalamaan ayaa la rabaa weeyaan yani oo ninka madaxda ahi daacadiisii si uu ugu soo celiyo dadka awoodda lehoo la dagaalamay oo ula dirirayo wuxuu kaga duwan yahay jihaad arrimo badan buu kaga duwan yahay gaaladoo lala dirir wax badan buu kaga duwan yahay waa muslimiin dadka lala dirirayo laakiin yaa la diriraayo ninkii madaxweynihiiba la dagaalamaya muslimiintana waa u nusraynaya waa markii loo caqli celiyo oy diidaan oo israar ay ku sameeyaan bakyigoodii iyo dulmigooda ay ku sameeyaan markuu la dagaalamo koodii lasoo qafaasho lama dilayo baynama gaalka mukhayar uu yahay ninka madaxda markii jihaad fii sabiililah gaalada lagu soo qabsado imaamka hadduu rabana waa dila hadduu rabana waa sii dayna hadduu rabana waa xabisa hadduu rabana dada ku bedelana hadduu rabana xoolow ka qaadanaya laakiin muslimkan lasoo qabtay haddii lasoo qafaalo lama dilayo ta labaad hadduu gaalka waa la cayrsadaa soo maaha muslimka hadduu kaa cararo lama cayrsana lama dabagelayo laana shookadiisi waa jabiisa waa kaa cararay ha raacin kiisa dhaawaca haddii aad dhaawacdo laysma raaciyo waa dhaawace hal israaci lama dhahayo kaafirkiis waa laguu ogolaya waad israacin kartaa caruurtooda iyo xoolahoodana laguuma ogola yani ma soo qafaalan kartid haweenkooda ma adoonsan kartid maalkooda kuuma banaana ilmahooda kama dhigan kartid adoomo kama dhigan kartid dumarkooda saraari kama dhigan kartid inta adoomo ka dhigatid waa muslimaad wey lama ogola way muslimiin weeyaan caruurtu lama ogola ayadana maalkoodana marna haniimo ma noqonayo xoolahooda haniimo ma ah lagama qaato markay muslimiinta la dagaalamaan waxaa soo haray dagaalkaas muslimiinta ninka madaxda oo fi albaaqia la dagaalamay marka uu la diriro dadkii meesha ku dhintay hadday tooba keenaan oo laga adkaaday la soo celiyo loo raacan maayo maalintaas dhiiggii ciddii dhimatay xoolihii meesha ku baaba'ay loo qabsan maayo looma raacanayo lama ohanay markii laga adkaado xoolahaasaad baabi'isee la soo celiyo keena la ohan maayo intaasaad disheen waa lidiin lama dhahayo marba hadday tooba keenaan wax damboo dhiiggii iyo maal loo raacanayo ma jiro koodood dagaalka ku dhinto waa muslim dhintay waay salaadii janaazadii baa lagu tukan waa la dhaqi muslimiinta maqaabirtooda lagu duugay lagu aasaya ee gaal ma aha kooda fi albaaqiya laftooda ma ahan dad kufaara yani nusuusta qawaaciddaasoo dhan bay leedahay weyaan marka ahlu sunnuhu waxay arkaan imaam caadil ah qoladii ku kacdo oo la dirirto la dagaalantahi in uu la dagaalami karo oo dagaalku u bannaan yahay muslimiintuna ayna u nusreeyaan oo u gargaaraan arrintaasi arkayaan weeyaan hada wabillahi tawfiiq sal allah waslm cala nabiyina mxamed